maa yaquulu ida nazala manzilan baabu maa yaquulu wuxuu dhihi lahaa qofka uu dhihi lahaa buu u baab yahay idaa nazala hadduu dego manzilan makaanu nusuul weeyaan safar baad ahayd meel baad degtay maanta maxay noqonaysaa hoteel baad degtay oo kale maalan ama guri baad degtay iyo wixii la mid ah qofka marka hadduu meel uunan deganayn jirin dego muxuu dhahayaa waa kan marka وعن khawlة بنti xakiimi waxaa laga wariyey radي الlه tacaalى canha qaalad waxay tidhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllah عalayh وalih وsلم yaquulu isagoo odhanaya man nazla qofkii dega manzilan hoy qofkii dega ama makaanu nusuul hoygii weeyaane qofka dega ثuma qaala dabadeedna dhaha acuudu bikalimaati اllahi الtaamaati acuudu waa magangelyo weydiisanayaa bikalimaat اllah ilaahay kelimaadkiisii baa magangelyo weydiisanaya attaammaati ee dhammaystirnaa min shari maa shay shartii baan ka magangelyo weydiisanayaa khalaqa ilaahay abuuray hadduu intaa keliya dhaho lam yadurahu ma dhibo shay-unna ma dhibo acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq intaa keliya hadduu qofku dhaho lam yadurahu ma dhibayo shay-un waxba dhibi maayaan xataa yartaxila ilaa uu ka guuro meesha ayadaa min manzilihi dalika manzilka isaga ilaa uu ka guuro wax dhibaya ma laha rawaahu muslimun wa can ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu ahaa idaa saafara nebigu hadduu safar galo oo fa aqbala alleylu habeenkii soo qaabilo qaala wuxuu dhihi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa ardu rabbii wa rabbuka allah dhulkuu la hadlayaa yaa ardu hoy dhulkanow rabbi aniga ilaahayga i abuuray ee rabbigay ah iyo wa rabbuki adiga dhulka ah rabbigaagu allah weeyaan labadeennaba allahna wada abuuray acuudu billaahi ilaahay baa magangelyo weydiisanaya allihii adna i abuuray adna ku abuuray weeye yaan magangelyo weydiisanayaa eh, min shirkin min shari saas ma idin qoran min shariki acuudu billaahi ilaahay baa magangelyo weydiisanayaa min shariki dhulkii baa lala hadlaya khaaabka u dhacaya dhul yahow shartaada ayaan ilaahay ka magangelyo weydiisanayaa dhulku halaqyuu leeyahay oo balaayuu leeyahay oo masaa'ib buu leeyahay oo wax walbuu leeyahay balaayo walba oo guuraysaa ama dhulkan dul socotaa ilaahay baan ka magangelyo weydiistay acuudu billaah ilaahay baa magangelyo weydiistay min sharikii dhul yahay sharkaagaan ilaahay ka magangelyo weydiistay wa shari maa fiiki waxa gudahaaga ahna shartiisaan ilaahay ka magangeliyo weydiistay wa shari maa khuliqa fiiki waxa adiga gudahaaga lagu abuurayna ilaahay baan ka magangelyo weydiistay ee shar ah wa shari maa yadubu maxaa yeele dhulka naftirkiisa yaa qaar xun ee uu ku jiraayo dhibaato iyo masaa'ib iyo balaayo kaaga imanaysa caradiibay kaaga iman kartaa wax walba kaaga iman kara wa shari maa shay shartii baan ilaahay ka magangeliyo weydiisanayaa yadubu calayki dushaada ku soconaya allaala waxa dushaada ku dhaqaaqaya ee ku soconaya yaan ilaahay ka magangeliya weydiisanaya waacuudu biki waxaan kaa magangelay waacuudu biki min eh, shari asadin wa usuudin waacuudu waa magangelyo weydiisanayaa bika adiga rabbiyow min shari asadin libaax shartiisaan ilaahu kaa magangeliyo weydiisanayaa wa swadin wax madow oo macnaha maxaa loola jeedaa waa qof madow meeshaynu ka dhahno dadka shartoodana allow adaan kaa magangeliya weydiisanayaa inan habeenkii waxaa soconaya waa qof xumaan doonaya weeyaan ama tuug baa soconaya ama qof dilaa'a baa soconaya ama balaayo dhan baa soconaysa habeenkii gudaysa marka habeenkii waxa soconaya oo ah libaax iyo oo dhan way isweheliyaan wa aswada iyo wax allaale wixii dad ah oo dhan taasaan ilaahu kaa magangeliya weydiisanayaa min alxayati abeesadii baan kaa magangeli weydiisanaya wixii dhuljif ahaa oo dhan wlcaqrabi hangaralihi ama dibqalooci waxaa tiraahdiidba ilaah waa kaa magangeliyo weydiisanaya wa min saakin اlbalad meeshan cidlada ah beled baa lagu magacaabay say beled u tahay cidaad adigu arkaynin bay beled u tahay soo ma jin baa degan shayaaطiin baa degan ilaahu shartoodan kaa magangeliyo weydiisanaya waagii jaahiliga ahaa bay waxay dhihi jireen jinka meeshan degan kuwiisa waaweyn baanu magangelyo weydiisanaynaa oo waxaan ka magangelyo weydiisanaynaa kuwiisa yaryar inay dhibaato noola yimaadaan qur'aan baa ilaahay soo dejiyey waanahu kaana maxaa la yidhi fii suurati eh, aljin markuu ilaahay ka hadlayay subxaana wa tacaala waxay alle uu ku tilmaamay subxaana wa tacaala in ay meeshii ilaahay ka magangeliyo weydiisan lahaayeen ay ka magangeliyo weydiisanayaan jinniga أنه kاna رiجاaل miن الإنس يacuuduuna bرiجاaل miن الجiن فزاaduuهum رhقا marka kibir bay u kordhiyeen halkan laakiin ilaahay baad magangelyo weydiisanaysaa jinkanaad ka magangelyo weydiisanaysaa وmin saakin الbld beledka waxa degan halkan ah yaan ilaahow kaa magangelyo weydiisanaya shartooda وmin waalidin ay وmin شhari waalidin وmaa walad ilmo la dhalay iyo kii wax dhalayna shartooda allan kaa magangelyo weydiisanaya oo muxuu yahay calaa tafaasiir bay culimmadu ku macneeyaanoo qaar waxay leeyihiin waa ibliiskii weynaa iyo awlaaddiisoo shayaaiin ah iyagana kulligoodaba ilahu adaan kaa magangelyo weydiisanayaa rawaahu abu daawuudin wاlswada marka la yirina ashaksu qofkaa loola jeedaa qof madow waataynu dhahno qaala alkhaطaabiyu wuxuu yidhi saakinu اlbaled hum اljinnu weeyaan aladiina hum kuwaasoo iyagu ah sukaana alardi dhulkan kuwa camiraya qaala wاlbaladu min alardi beledka la sheegayana waa dhulka wey maa kana ma'wa alxayawaan wixii xayawaanku ay u hoydaan wain lam yakun fiihi binaaءun wamanaasil yani guryo iyo degaan bay ahaanin hadday doonto qaala wuxuu yidhi wayaxtamilu waxaa kaloo suurtagal a ah ana almuraada marka la leeyahay bilwaalid ay libliis weeyaan wamaa walada wuxuu dhalayna ay shayaaiina weeyaan inaan anagu aadam baynu ka nimid bani aadam baa la ina yidhaahdaa shayaaiintan oo dhanna ibliis bay ka yimaadeen asalkoodu marka sidaa un weeyaan baabu istixbaabi tacjiili lmusaafiri alrujuuca ilaa ahlihi ida qadaa xaajatah baabu istixbaabi in la jeclaystay buu u baab yahay tacjiililmusaafiri kii musaafirka inuu degdego alrujuuca noqodka inuu u degdego ilaa ahlihi reerkiisa idaa qadaa xaajatahu xaajadiisii hadduu dhammaysto baabu istixbaabi in la jeclaystay buu u baab yahay tacjiili lmusaafir musaafirka inuu dedejiyo alrujuuca noqodki ilaa ahlihi uu u noqonayo idaa qadaa xaajatahu xaajadiisii hadduu dhammaystay وعn abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu ana rasuul اllahi salى اllahu alayh walih waslm qaala wuxuu yidhi asafaru safarku sidiisaba qicatun waa qayb weeye iyo gobol min alcadaabi ah yamnacu waa u diidayaa axadukum midkiin markuu safar galo طacaamahu raashinkiibuu u diidayaa himadii uu qabay raashinka iyo iyo baa ka lumaysa wa sharaabahu cabitaankiina sidaasoo kale waa u diidaya wa nawmahu buu u diidayaa ee sidaa darteeda faidaa qadaa axadukum qofkiin hadduu dhammaystirto nahmatahu dantiisii hadduu gaaro weeye oo min safarihi uu ka gaaro xaggeeda falyatacajal ha degdego ilaa ahlihi reerkiisii iyo noqod ha u degdego haddaad dhammaysato macnaha noqo waxba ha sii sugin weeyaan muttafaqu calayh nahmatahu la yirina maqsuudahu dantiisii weeyaan manaa qasadkiisi hadduu dhammaysto ha noqdo ba marka safarku ma kala laha ama diyaarad ku safar ama dhulka ku safar ama lugee waa un safar waa safar wey waa qica min alcadaab maxay dhihi jireen musaafir miskiin walow kaana sulaan madaxweyneba ha ahaado diyaarad khaasaba ha qaati waa un musaafir qofku safar waa safar wey waa qica min alcadaab sidaa nebigu u sheegay calayh salaatu wasalaam baabu istixbaabi اlquduumi calى ahlihi nahaaran wa karaahatihi fi اlleyli ligayri xaajatin baabu isticbaabi wuxuu u baab yahay in la jeclaystay alqaduumi in loo tago oo loo galo calaa ahlihi reerkiisa qofkii safarka ku maqlaa nahaaran maalin cad inuu u galo wa karaahatihi iyo qofkii safarka ku maqnaa inuu soo galo oo reerkiisii u galo waa la nacay fi leyli habeenkii ligayri xaajatin dan la'aan macnuhu waa maxay in lagaa warhayo oo qofkii dumarka haysa sii diyaariso oo guriga la hagaajiyo oo adoo diyaar lagu yahay aad timaado laakiin adoon lagaa warhaynin haddaad dalaqas ka soo tiraahdo wax kalaad ugu imanaysaa wacan jaabir bni cabdilah waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma ana rasuul اllahi sal اllahu alayhi waalih wasalam qaala wuxuu yidhi idaa taala axadukum midkiin hadduu dheeraado alhaybata maqnaanshihi hadduu maqnaanshihiisii dheeraato muddaad ka maqnayd reerkaaga falaa yaruqanna amar weeye falaa yatruqanna yuunan soo garaacin weeye ahlahu uusan u soo gelin leylan habeen uruqan macaani badan buu leeyahayo safarka socotada ah dhulkaa lugta uu la dhacayana waa la dhahaa garaacistiina waa la yidhaahdaa macnaha loola jeeda waxa weeye socodkaaga habeennimaha u soo gelin reerkaaga waa la diidey wa fii riwaayatina waxaa ku soo arooray ana rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam naha waa reebay an yatruqa rajulu ninku inuu u soo galo ahlahu reerkiisa leylan habeennimo ilaa in lagaa warhayo mooyaane marka haddii lagaa warhayo saacaddaad imaanaysa lagu og yahay dhib male markaa oo hadda bifadli illaahi subxaanahu wa tacaala waxyaabahan casriga waxayba noo fududeeyeen adoonba soo dhaqaaqi inaad tirahdo waa soo ambabaxaya ha laga warhaya saacaddaa iyo saacaddaasaan ku soo aadanayay muttafaqu calayh wa can anasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam caada waxa uu ahayd oo uu ahaa nebigu laa yatruqu ahlahu reerkiisa inuunan u soo gelin leylan habeen wa kaana ya'tiihim nebiga waa imaan jiray khadwatan barquu imanayey aw cashiyatan ama gelin danbuu imanayey casaradii xilliyadaa aruuqa marka la yirina almajiiu waa imaanshihii fi leyli habeenka la imanayey macnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam waa dhacday xilliyada qaarkood isagoo musaafir ahaa oo ay ka yimaadeen dagaal oy soo laabteen ayuu saxaabadiisa magaalada madiine bannaankeeda ku celiyey wuxuu yidhi u kaadiya hal inaga war helo safarkii waa soo socda waa soo dhowaaday waa soo gelayaa maantay iman doonaan si islaantii isu hagaajiso oo tii basaasnayd basaasta isaga baabi'iso gurigii la kala hagaajiyo markaa kadib aanu u galnu yiri nebigu calayh salaatu wasalaam waa sidaa weeye baabu maa yaquulu ida rajaca waida ra'aa baldata maa yaquulu wuxuu dhihi lahaa qofku u baab yahay ida rajaca hadduu laabto safarkiisii wa idaa ra'aa iyo hadduu arko baldatahu magaaladiisii hadduu arko meeshii uu deganaa haddii ku soo baxo wuxuu dhihi lahaa marka fiihi xadiid ibni cumar baa ku soo arooray asaabiq noo soo hormaray wuxuu ku soo hormaray fii baabi takbiiri اlmusaafiri ida sacida اhunaaya darsigii xalay buu ahaa wacan anasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi aqbalnaa waanu soo qaabilnay maca rasuuli اllahi sala اllah alay wasalam xataa idaa kunnaa markaanu marayno bidahri اlmadiinati magaalada madiina duleedkeeda markaan marayno qaala nebigu wuxuu yidhi aa'ibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun sidaasuu nebigu yidhi aibuuna kuwa laabanayaanu nahay taa'ibuuna toobad keenaya caabiduuna caabudaya lirabbina rabbigeenna xaamiduuna waana u mahad celinaynaa falam yazal yaquul inuu sidaa leeyahay muunan ka zuulin falam yazal muunan ka zuulin yaquulu dalika inuu sidaa leeyahay xataa qadimnaa ilaa aanu soo gallay almadiinata rawaahu muslimun ducooyin badan baa meeshaa ku soo arooray sheekha waase ka gaabsaday baabu istixbaabi ibtidaai اlqaadimi bاlmasjid اladii fii jiwaarihi wa salaatii fiihi rakcatayni baabu isticbaabi wax in la jeclaystay buu u baab yahay ibtidaai اlqaadimi kii safarka ka yimid inuu ka bilaabo bilmasjidi uu ka bilaabo qofkii musaafirkaa waa maqnaa jamaacadii shalay aad ka safartay iyo masaajidkii aad ka anbabaxday ka soo bilow kow istixbaabu ibtidaa'i in laga bilaabo ayaa la jeclaystay alqaadimi ka yimid bilmasjidi inuu ka bilaabo masjidkii alladii masaajidkaasoo fii jiwaarihi dariskiisa ah wa salaatihi fiihi inuu masaajidka ku tukado fiihi masaajidka gudihiisa ragcatayni inuu ku tukado taxiyat lmasjid ah wahaa u daliila wa kacb bni maalikin radi allahu tacaala canhu ana rasuul sala allahu alayh waalih wasalama kaan rasuulka alla waxaa caado u ahayd oo uu ahaan jiray idaa qadima hadduu nebigu ka soo galo min safarin bada'a waa bilaabayay bilmasjidi buu ku bilaabi jiray fasallaa waa tukanaya fiihi masaajidka ragcatayni oo taxiyat lmasjid ku tukanaya muttafaqu calayh baabu tacriimi marka laga ambabaxayo magaaladan isaga waa in dadka laga sagootiyo hadduu laakiin qofku gurigiisa ka ambabaxo gurigiisa kusoo noqdo wax dhibi ma laha laakiin waa istixbaab min baab اlisticbaab baa la marayaa oo sidaasaa wanaagsan saasaa sunnadii hadyigii nebiga baabu taxriimi safari اlmar'ati waxdaha baabu taxriimi inay xaaraam tahay buu u baab yahay safara almar'ati haweenayda safarkeeda waxdaha keligeed ay safraysay sidiisaba safar maxaa la yidhaahdaa beledka aad degan tahay magaalada aad degan tahay khaarijkeedaa la yidhaahdaa meeshii salaada loo gaabinayey musaafir lagu magacaabayey qofkaa salaadii waa gaabin karaa jaa'is weeye la dhahayay meesha iyadaa safar weeyaan qofkii dumarkaa inay aado biduuni maxram waa xaaraam weeyaan wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi laa yaxilu limra'atin xalaal uma aha umana bannaana limra'atin haweenay tu'minu rumaynaysa billaahi alle iyo walyowmi alaakhir war haweenay walbo ilaahiyo maalinta aakhirada rumaysan xalaal uma aha umana bannaana tusaafira inay safarto masiirata yowmin walayla habeen iyo maalin meel loo socdo ilaa maca dii maxramin inuu la socdo mooye dii maxramin mid maxram u saaxiib ah calayha dusheeda maxaarimteedii intii aanan geynin weeye oo ninkeediina lagu daray intaa inay la socdaan mooye ma safri karayso marka la leeyahay masiirata yowmin walayla ma waxaa loola jeedaa maanta yowman walayla adduunko dhan baa laysaga dhex baxaya taa loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa riwaayado kala tilmaamo laa tusaafir aslanba inaynan safri karayninba marka hore waxay ahayd alaaata ayaam yowman walayla laga dhigay haddana safaroo dhan baaba loo diidayba muttafaqun calayh wa ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma annahu samica anabiya sala allahu calayh waalih wasalam yaquul cabdulahi bni cabbaas baa wuxuu maqlay nebiga alle oo dhahaya laa yakhluwanna rajulun nin yuunan la gaar noqonin bimra'atin haweenay haweenay la gaar noqonin ilaa wa in uu la joogo mooye duu maxramin walaa tusaafir waxaa la diidan yahay qol khaas ah oo albaabkii loo xirtay oo taasaa la diidan yahay maxaa yeelay haddii labadoodii ay isla khaas noqdaan shaydaan baa saddexaynaya sidaasaa xadiid kalena ku yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam uu noo tilmaamayey ilaa maca duu maxram inuu la socdo mooye walaa tusaafiru ilmar'ata maxalushaahidka xadiidka loo soo qaatay waa ka amaa qaybtaa hore iyadoo axaadiid kale wehelisay noo iman doontaa walaa tusaafiru اlmarأة haweenaydii ma safri karayso ilaa maca dii maxramin inuu maxram la socdo mooye faqaala lahu rajulu nin baa markaa hadlo wuxuu yidhi yaa rasuul allah ina imra'atii aniga xaaskayga ma garanaysaa kharajat xaajatan way baxday iyadoo xaajiyad ah macnuu waa maxay xajulwadaac bay raacaysaa wey wa inii anigana ma raaci karo uktutibtu waa laygu qoray fi ghaswati kada wa kada duulaankii nooca iyo nooc aha inaan aado yana la ii diray qaala nebiga calayhi salaatu wasalaam warkiiba waa soo jaro wuxuu yidhi inaliq bax faxuj maca imra'atik haweenaydaada la xaji bax marka in la yidhaahdo maanta guruub baa lala socdaa oo waa aamin oo safarka awal la diidanaa wuxuu ahaa lugtu ahaa iyo awr baa la raacayey hadda diyaarad baa la raac waxaasi waa khuraafaad wey safarka ka aaminsan asxaabta nebiga ii sheeg jamaacada ka wanaaga badan asxaabta nebiga ii sheeg cidda nebiga la socodkiisa ka wanaagsan ii sheeg ma jirto haddana nebigu calayhi salatu salaam ninkaa waa reebay duulaankuu aadi lahaa waa laga reebay xaaskaaga raac baa lagu yidhi muttafaqun calayh waynu arki doonnaa iyadan haddii ilaah yidhaahdo kitaabu alfadaa'ili baabu fadli qiraa'ati alqur'aani wuxuu u baab yahay fadliga kitaab alfadaa'il fadaa'il oo dhan wixii wanaagahe ku soo arooray oo dhan baan halkan ka arki doonnaa waa kitaabkii sideedaad wey waa ugu horeeya fadli qiraa'ati alqur'aan qur'aanka oo la akhriyaa fadliga uu leeyahay ma sahlana qur'aanka oo la akhriyay fadliga uu leeyahay axaadiidta ku soo aroortayna aad bay u badan yihiin laakiin qayb ka midu inoo sheegi doonaa sheekha raxmat ullahi tacala caleyh kitaab khaasana waaba ka alifay oo atibyaan fii aadaabi xamalat alqur'aan la yidhaahdo sheekh dadka qur'aanka xambaarsan aadaabta laga doonayo oo la caddeeyo yuu ugu magac daray baabu fadli qiraa'ati alqur'aani wa can abi umaamata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalam yaquulu dhahaya iqra'u lqur'aana war qur'aankii akhriya fainahu qur'aanku ya'tii waa imanayaa yowma alqiyaamati wuu imanayaa shafiican liasxaabihi isagoo dadkiisii u shafaac qaadaya isagoo dadkii akhrin jiray ergo u ah oo ilaahay buu u tegaya waa kalaam ullah wuxuu leeya rabbiyow maalinoo dhanna waa i ahrinayeen habeenkiina waa ii taagnaayeen rabbiyow maanta cadaabkaaga ka badbaadi waa laga badbaadinaya marka qur-aanku waa shafaac wey waa shafaaco qaadaya oo waa ergo weyaano ilahay buu kuugu ergo tegayaa rawaahu muslimun wa can inawaasi bni samcaan waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam yu'taa waa la keenaya ywma alqiyaamati bilqur'aani baa la keenaya wa ahlihiina waa la keenayaa aladiina ahlka qur'aan kuwa ayo waa kuwa kaanuu ahaa yacmaluuna bihi kuwa ku camalfala fi dunya addunyadii taqdumuhu qur'aanka waxaa hor kici doona suuraة اlbaqara waali cimraan tuxaajaani waa u doodayaan can saaxibihimaa saaxiibkooda xaggiisay ka doodayaan oo waa u doodayaanoo ilaahay xaggiisay subxaana wa tacaala u ergategayaan adduunkan markaa xaaladdu xumaato qof walba wuxuu leeya low baan leehay low la hadal kula hadli maayo aniga xaqna uma liida isagana aa waraysatid hadduu sidaa yidhaahdo low baa meesha taagan lalama hadli kara isagii ka waran marka hadday suuratulbaqara iyo aali cimraan low yar kuu noqdaan amaama allahi jalla wacala yaa kula hadli kara rawaahu muslimun laakiinse waxa ayaan darraa ma garanaysaa ayaan darri waxaa ah maalintii afar iyo labaatan saacadood wey saacaddiina waa intee waa lixdan daqiiqadood wey lixdan markaad afar iyo labaatan ku dhufato waa kun iyo afar boqol iyo afartan daqiiqadood wey maalin walba ilaahay ina siiye subxaana wa tacaala kun iyo afar boqol iyo afartan daqiiqadood inaan daqiiqadna u weynno qur-aankii aan ku akrino khasaare ka weyn ma garanaysaan hadda marna in la fiiriyo qur-aankii la akhriyaba kun iyo afar boqol iyo afartan daqiiqadood buu ilaahay na siiyey maalin walbaba inuu qofku isbeengareeyo wax ku bixiyo markaasaa waxaan ku bixinaynaa inaan dhegaysanno sheeko mala yacni qofku waa tasarufaya laakiin daqiiqad yar uma hayo qur'aanka maxaa yeelay waa mashquul maxaa yeelay ma awoodi karo wakhtiba uma hayo waxa ka wanaagsanee kalaamka ilahay aan ku bixin lahayn muxuu ahaa wakhtiga ah kuu barakayn maayo adigana jala wacala wakhtigaba kuu barakayn maayo wakhtiga wuxuu u baraka beelo waa taawi taacada ilaahay haddii la geliyo wakhtiga waa barakoobaya haddii laakiin aan la gelinin khalaas wey inuu barakoobayo qur'aanka haddaad ku bixisid wakhti ilahay inuu kuu barakaynayo ciwadku siinayo adilada ku soo aroortay tiro male wa can cuثmaan bni cafaanin waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam wuxuu yidhi khayrukum waxaa idinkugu khayr badan nebigu wuxuu la hadlayay waa ummaddiisii oo dhan ummad yahay waxaa idinkugu khayr badan man qof tacallama alqur'aana qur'aanka bartay wa callamahu dadkana baraya oo macnuhu waa maxay macallinkii ardaygiisii un weye soo ma intaasaa noogu khayr badan waxa ummaddan oo dhan intaasaa u khayr badan rawaahu lbukhaariy wa can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi alladii yaqra'u lqur'aana qofka qur'aanka akhrinaya wa huwa maahirun bihi qur'aanka aad u garanaya dusha ka akhrinaya maca safarati alkiraami albarara malaa'igta miceedu ahaanaya asafara alkiraam albarara waa malaa'igtii weeyaan sifaadkeedii malaa'igta maceeda yuu qofku ahaanaya macnaha waa qof aad u sarreeya weeye cinda allahi jala wacala manqabadiisa iyo martabadiisa iyo darajadiisa ilahay agtii waa sarraysaa bimansilati almalaa'ika la geynaya wاladii yaqra'u اlqur'aana qofka qur'aanka akhrinaya wayatatactac fiihi isagoo wahuwa calayhi shaaqunna lafdi kalea dhihi jiray xadiid kalea riwaayad kalea wahuwa calayhi shaaqun isagoo uu dhibaya tactaca waxa weeyaan isagoo gefgefaya hakad gelaya qur'aanka waa isku dhibaya intaa waa wadaa ka istaagi maayo wa huwa calayhi shaaqun waatano isagoo uu dhibaya haddana akhrinaya lahu ajraan laba ajar buu leeyahay isdhibkaa uu isdhibayana waa la siinayaa akhrintuu akhrinayana waa la siinayaa laba ajar buu leeyahay marka muttafaqun calayh وعن أبي موسى الأشعري wxaa laga رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yidhi قاala رasuuل صلى الله عليه وaلiه وسلم wuxuu yidhi الmuؤmin marka nebigu عaليه الصلاة وسلام miثaal buuna siinaya qur'aanka iyo darajaadka dadku ay kala leeyihiin qof waa muؤmin iimaan iyo wuxuu isku darsaday qirاa'adii qur'aanka iyo camalkiisii qofna waa mu'min laakiin qur'aanka ma akhriyo ama waa ku yaryahayba qof waa munaafiqoo qur'aanku aad u akhriya qofna qur'aankaa madaxaba kor uguma qaado ayib maxay marka miaalkoodu noqonayaa maalu lmu'min tilmaanta mu'minka alladii mu'minkaasoo yaqra'u lqur'aana qur'aanka akhrinaya malu lutruja weyaan utrujadii oo kale weyaan utrujada waxay ku sheegi jireen bahal liinta ah. oo tan yare udugna way leedahay dhadhankeeduna waa macaanyah hmm, labadiiba way leedahay riixuhaa ayib waa kan riixdeediiyo udugeeduna ayibun waa wanaagsan yahay wa tacmuhaa dhadhankeeduna ayibun waa wanaagsan yahay oo macnuhu waa maxay qofka camalkiisana waa wanaagsan yahay dhaqankiisu waa wanaagsan yahay maxaa yeele qur'aankiibuu ku camal falaya waxa ka soo baxaya ee hadal ahna waa qur'aankii oo waa ayib weye wamalu lmumini tilmaanta qofka muminka aladii muminkaasoo laa yaqra'u lqur'aana qur'aanka aanan akhrinaynin ka maal tamra weeyaan sida timirtii oo kale wey oo macnuhu waa maxay laa riixa lahaa timirta haddaad soo qaadato tirado waan ursanaya ma wax uray leedahay maya wax inaba ha yaraatee kaaga soo baxaya ma laha wax urana male wax eh, udug ana male wax ay leedahay male laakiin markaad dhadhamiso wa acmuhaa ayib qofka muminka ah ee aan qur'aanka akhrinaynin riix ma leh laakiin dhaqankiisa markaad fiiriso waa ayib wey waa timir wey wamalu lmunaafiqi aladii yaqra'u lqur'aana tilmaanta qofka munaafaqa ah alladii munaafaqaasoo yaqra'u lqur'aana ka rayxaana weeyaan sida reexaantii oo kale riixuhaa ayib udugeeda wax ka udug badan ma leh aad bay u udgeysaa calanteeda markaad aragtid laakiin weli ma dhadhamisay wa acmuha mur aad bay u kharaarta weli reexaan intaad soo qaatay afka ma gelise ma dhadhamise way kharaarta waa sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wamahalu lmunaafiq tilmaanta qofka munaafiqa alladii munaafiqaasoo laa yaqra'u lqur'aana qur'aankaanan akhrinaynin ka mahali lxandala oo kale laysa laha riixun wax riixoy leedahay ma leh wa طacmuha murun dhadhankeeduna waa kharaar wey muttafaqu calayh xandalada garan maayo waxay culimmadeenna ku tilmaami jireen qardameeraadka ma garanaysaan <laughs> qardameeraadkay ku sheegi jireen <laughs> waa qardameeraadkii wey متفق عليه وعن cمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال wuxuu yidhi إن اللaha يرفع بhذا الكتاaب أقواما ويضع bه آخرين إن اللaha alle يرفع waa kor yeelaya بhذا الكitaabi qur'aankan oo kan ah أقواaman dad buu ilaahay kor ugu qaadaya wayadacu bihi qur'aankan sababtiisu ilaahay hoos ugu dhigaya akhriina kuwo kale hadalkan wuxuu ku yimid cumar bin khaaab xadiidkan inuu sheego maalin maalmaha ka mid a ah, ayuu waaligiisii maka la kulmay markaasuu ku yidhi war xaggee oga soo tagtay reer maka markaasuu yidhi nin baan oga soo tegey oo mawaalida ah weliba markaasuu wuxuu yidhi oo makadii dhannayd baad nin mawla haddana oga soo tagtay markaasuu yidhi haa cabdiraxmaan baa la dhihi jiro wuxuu yidhi waa nin xaafid ah oo kitaabka ilaahayna xifdisan camalkiisana haya cilmigiisiina leh markaasuu cumar wuxuu yidhi xadiidkana nebiga ka maqlay calayh salaatu wasalaam ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin rawaahu muslimu وcan ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhuma can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam qaala wuxuu yidhi laa xasada ila fi inayni laa xasada wax la jeclaysto ma jirto oo la janto weeyaan ilaa fi inayni laba mooye oo macnuhu xasadnimadu aslan waa makruuh xaaraam wey laakiin xasadnimadii makruuh ahayd halkan loolama jeeda xaaraamta ahayde waxaa loola jeedaa xasadnimada dhowr qaybood ah xasadnimada qaarkeedu waxa weyaan tan hadda la tilmaamayo wuxuu qofkaa haysta allo anna isiiya isaga tiisahaba hayste anna isiiya taa inaad tiraahdid xasadnimada makruuha ah yaa isna ka qaada wey Hmm. yaa isna ka qaada eber ha la wada noqdo taas weeyaan xasidnimada uh, qayb ka mida taasina ta ugu xun marka waxay tahay inuu qofkani uu jeclaysto in isna laga qaado qof baa wuxuu jeclaysanayaa in isaga laga qaado isaga uu helo waa xasidnimada xaaraamtaa weeyaan tan ugu xunna waxa ay tahay in qofkana uusan helin isagana uunan helin isagana ha waayo anigana aan waayo labadeennaba aan weyno hana laga dhex bixiyu leh xasadnimada ugu xun wey nacuudu bilah o min shari xaasidin idaa xasad markuu ilaahay leeyaha wax dhib badan wey xaasidku laa xasada ila fi nayni tan waa jeclaanshih wey qofkan wuxuu haysta adnayaa ku siiya ilaahayo sidaa uu yahay isagu ha ahaado annayaa sidiisa saasoo kale iga dhiga macnaha wax la yidhaahda ma jiro ila fi nayni laba mooye oo macnuhu waa maxay wax la jeclaado laba ugu khayr badan wixii ka soo haray waa wax kuwama olwi wax ka soo qaadle maaha rajulunka koowaad waa qof ataahu llahu alqur'aana alcilmana lafdigii kala odhanaysa alxikma lafdigii kala odhanaysa wax la yidhaahdaba qur'aanka iyo xikmada iyo isma diidano intuba waa yahay qur'aanku qof ilaahay qur'aan siiyey fa huwa yaquumu bihi qur'aankaasuu qofku la kacayaa anaa leyla habeenka saacadihiisii oo salaatuleyl buu u kacayaa wa anaa annahaari saacadihii maalintiina waa kacayaa oo lilcamal buu ugu kacayaa maalintiina waa ku camalfalaya habeenkiina qira'a iyo akhris buu u taagan yahay saacado ka mid ah kaasi waa qof weeyaanoo isagoo kale yaa kaa dhiga wax la jeclaysta waayahay wa rajulun ka labaad waa qof ataahu llaahu maalan ilaahay xooluu siiyey ha la siiye ee fa huwa isagu xoolihii buu yunfiquhu bixinayaa lafdigii kalena wuxuu odhanayay fasallatahu calaa halakatihi fi lkhayr xoolihiisii baa lagu salladay oo calaa halakatihi fi lkhayr wuxuu ku bixinaya meel walba oo khayr ah meelna ka gaabsan maayo fa huwa yunfiquhu qofkaasi waa nafaqaynaya xoolaha ilaahay siiya anaa'a leyli habeenka saacadihii iyo wa anaa'a annahaar maalinta saacadaheedii ayuu saa u bixinaya qofkaana wax la jeclaysta waayahay sadaqada badan leh ee deeqsiga ah wax la jeclaysta waayahay muttafaqun calayh wlana marka la yidhina asaacaat weeyaan wa can ilbara bni caazibi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi kana rajulu yaqra'u suurat اlkahf nin baa jiray wuxuu akhrin jiray suurat اlkahf suurat lkahfigaan naqaana ilahay inoo subxaana wa tacala qisadii asxaabu lkahfi kaga warramay wey wa cindahu farasun marbuuطun agtiisana waxaa ahaa faras xiran ninkaa la sheegaya waa ninkii reer ansaareed ee usayd ibni xudayr la oran jiray xadiidka fii saxiixi اlbukhaari buu ku cad yahay magaciisa halkaas isagaaba nebiga u yimid calayhi الsalaatu wasalaam kaana rajulu nin baa jiray yaqra'u akhrinaya suuraة اlkaafi wa cindahu agtiisana farasun baa ahaaday marbuuطun xiran bishaطayni wuxuu ku xiran yahay xarig weye xarig dheer buu ku xiran yahay xarig yar maaha ha ku xirnaade ee jacala tadnu mm, fakhashiyathu waxaa soo dabooshay saxaabatun daruur qur'aankii uu akhrinayay siduu u waday daruurunbaa xagga kore ka timid waa soo dhowaatay waa soo dhowaatay waa soo dhowaatay fa jacalad waxay gudo gashay tadnuu inay soo dhowaanayso wa jacala farasuhu faraskiibaa wuxuu gudo galay yanfiru inuu ka didayo minhaa daruurtan soo dhowaatay dhulka caadi buu iska ahaa qur'aankanuu akhrinayay daruurtana ab iska soo dhowaatay waa soo dhowaatay isagii bay ku soo dhowaanaysaa faraskana meeshiinuu ku xiran yahay ilmo yar uu dhalayna halkanuu u jiifaa xariggana waa dheeryahay hadduu xarigga gaaban yahay wax dhan bay ahaan lahayd hadday marka orodo ilmihii bay dardaraysaa faraska hadduu ordo ilmihii buu dardarayaa marka daruurtanna waa soo dhowaanaysaa wa farasuhu faraskiisiibaa wuxuu gudogelay yanfuru minha inuu daruurta ka cararayo oo ka didayo falama asbax marka waa joojiyey sidaasuu yidhi falama asbaxa markuu waa beriistay ata nabiya sal allahu alayh ali waslm nebiga all u sheegay ata nabiya sal la alay slm nebiga allo u yimid fadakara dalika lahu nebigu u sheegay wixii dhacay xalay faqaala nebigu wuxuu yidhi tilka ma aragtaa daruurtaa soo degatay asakiinatu weeyaan wax xasilooni iyo sakiino weeyaan tanzilu waa soo degatay lilqur'aani dartii bay u soo degatay lafdigii kalena wuxuu odhanayay waa malaa'ig soo degatay oo liistimaaci اlqur'aani u soo degatay inay qur'aankaaga dhagaysato muttafaqu calayh ashaطna la yirina bifatxi ashiini shiinka oo la kordhiga almucjamati dhibicla iyo waطaa'i اlmuhmalati alxablu weeyaan waa xarigii weeye wa can ibni mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi man qara'a xarfan min kitaab اllah man qara'a qofka akhriya xarfan hal xaraf oo min kitaab اllahi kitaabka ilaahay ah falahu xasana xasanad baa looga qorayaa wاlxasanatu halkii xasana oo la qoro ilaahay agtiina bicashri amhaaliha toban laab baa laga dhigaa halkii xabo toban baa lagugu dhufanayaa halkaa xabaa toban kuu noqonaya macnaha sidaa darteedu nebigu wuxuu yidhi laa aquulu idin dhihi maayo ummad yahay alif laamiim haddaad tiraahdo xarfun weeye ku dhihi maayo laakiin walaakiinse alifun xarfun alifka ugu horeeya waa xaraf walaamun carfun laamkuna waa xaraf kale wa miimun carfun miimka ku xigana waa xaraf meeqayntan ka kooban tahay marka waa saddex weeye saddex xasana ku helaysaa wlxasanatu bicashri amhaaliha meeqay noqonaysaa toban haddii lagu dhufto waa soddon weeyaan alif laamimaa tiri soddon xasana laguu qoray waa waxa ugu yar weeye ilaa sabcamiyati dacfin toddoba boqol baa lagu lalaabi karaa haddii marka saddexdii toddoba boqol lagugu dhufto meeqay kuu noqotay imisay noqonaysaa toddoba marka saddex lagu dhufto laba kun iyo baad haysataa bismi illaahi araxmaani araxiim waa xaraf waa sagaal xaraf wey xaraf toban ku dhuf marka toban lagu dhufto waa boqol iyo waxa ugu yareed ka helayso bismi illaahi araxmaani araxiim meeqay kuugu qaadanaysaa waxay kugu qaadanaysa male ajirkaasaa marka laga helayaa rawaahu tirmidiy baa wariye waqaala xadiiun xasanun saxiix laakiin shaydaan baa joogo aan salkaba inaad dhigtidba aan kuu ogolayn maxaa yeele ajirkaas inuu ku seeguu rabaa qur-aanka inaadan akhrinin buu doonayaa allaale markaad la kala baxdo horta kii taleefon ahaa waa soo dhacaya qof ordaya kuu imanaya haddaadan taleefon haysanin hawl ku gelinayo sheeko kuu qabanaya waxaasoo idil waa imanayaan marka waa inaad taqaanid adigu waxaa inuu shaydaan dabada ka wado waa tirahda qur'aan baan haystaa raalli ahow sheekada mar kale inooga dhig wa can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala alla alay wasalam wuxuu yidhi ina aladii qofka laysa fii jawfihi laabtiisa uunan ahaanin shayun min alqur'aani qof muslim ah oo qalbigiisa aanan xambaarsanayn qur'aan muxuu la mid yahay dhegayso qofka muslimkaen qur'aan ka haynin kalbeyti oo kale weeye qalbigiisu waa guri alkhari guri kharaab aho haddaan muddo la deganaanin guriga waa caraysanayaa boor miiran buu noqonayaa wakhti yar dabadeed haddana waxaad arkaysaa isagii oo nuuraddii ay soo wada daadatay rinjigii baa ah, ka baaba'aya daaqadihii baa soo wada dumaya khalaas weeyaan calaa xasab marka qofka intuu qur'aanka uu lumiyey kharaab weeyaan guri kharib ahoo laga guuray oo eber ah khaawiyatan calaa curuushiha saasoo kale weeyaan ina aladii qofka laysa fii jawfihi qalbigiisa uunan ahaanin shayun min alqur'aani wax qur'aanka ka mida qofka qalbigiisa uunan ahayn kalbeyti oo kale weeye alkharibi guri kharaab ah oo kale weeyaan rawahu tirmidiy baa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi xadiiثun xasanu صaxiix وcan cabdillaahi waxaa laga wariyey ibna camr bn alcaas weye radi allahu tacala canhuma can الnabiyi salى اllahu عalayh walih waslm qaala wuxuu yidhi yuqaalu lisaaxibi اlqur'ani qofka qur'aanka xifdisan waxaa loo oranayaa maalinta qiyaamaha iqra akhri wartaqi fuul darajaadkii jannada meesha u hoosaysaa lugta loo saaraya bilow baa la leeyahay qur'aankii oo akhri warattil akhri oo kamaa kunta sidaad ahayd turatilu mid u akhriya fi dunyaa adduunyada iqra akhri warqa fuulna kor kor u fuul darajaadkii jannada waratil akhri kamaa kunta sidaad ahayd turatilu mid u akhriyo fi dunya adduunyada faina mansilataka darajadaadu cinda aakhiri aayatin aayadda u dambaysa weeyaanoo taqra'uha aad akhrisid darajadaad ma rabta ha waa meesha kuugu dambaysa weeye marka la kala teg marka qur'aankaa lagu kala tegey rawaahu abu daa'uudin watirmidiy qaala xadiiun xasanuun saxiixun bab اlأmri btacahud اlqur'ani wالtaxdiiri can tacriidihi lلnisyaan baabu اlamri faritaan la isamray amar la isa siinayo faritaan la isfarayo u baab yahay bitacahudi اlqur'aani qur'aanka in la ogaado tacahudka waxaa la yidhaahdaa in afka lagu hayo qur'aankii oo aanan marna uunan kaa fakanin tacahud اlqur'aani qur'aanka in la ogaado qiraa'adii lagu ogaado subcii lagu ogaado salaadii lagu ogaado qur'aanka macnaha inuu hawl kuu noqdo wataxdiir iyo in la isaga digo can tacriidihi qur'aankii in loo bambaxo linisyaani halmaan la halmaamayo oo macnuhu waa maxay qur'aanku waa kaa fakanaya sidaa darteeda isilaali waxaad ku celin karaysidna waa akhriska wey وعن أbي موسى الأشعري waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاala wuxuu yidhi تcaahaduu hذا القرآن tacaahaduu ogaada bilqiraa'ati wاsalaati iyo wixii la mid ah qiraa'adii caadiga ahayd salaad aad ku tukanaysaan qur'aankii ogaada oo ilaaliya fawladii maxaa dhacay qur'aanka loo ilaalinaya loo akhrinaya fawladii nafsu muxamadin biyadih ilaahay baan ku dhaaranaya muxamed naftiisu ay gacantiisa ku sugnayde lahuwa qur'aanku ashaddu tafalliyan waa kaga furasho badan yahay oo kaga fakasho badan yahay min alibili geelii weeyaan nebigu wuxuu leeya salawat ullahi wasalaamu caley ilaahay baan ku dhaartay waa ka fakasho badan yahay qur'aankii oo haddaad sii dayso waa kaga fakasho badan yahay neefkii geela ahaa tafalliyan furashadii weeye min alibili neefkii geela ahaa fii cuquulihaa xarigeeda neefka haddii geela ah ama xoolihii la dhaqanaye haddii dabarka laga sii daayo ka waran xarigna uunan ku cirnayn waa iska dhaqaaqaya qur'aankana saasoo kale waa kaa tegaya haddaadan arinayno arinayno aadan lahayn wardi khaas ah yowmiyan ah wax ku gaar ah oo aad akhriso ama subax gaar ah oo aad gasho salaadaada hadduusan jirin waa kaa fakanaya bal tijaabi oo isbuucun qur'aan ha akhrinin maalinta dambe waaba kugu cusub yahay sidii isagoo kugu cusub weeyaan muttafaqun calayhi marka dardaaranka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa siduu u tilmaamay neefka xarigga lagu xiray haddaad xariggii dabarka ku haysato waa kuu joogaya haddaad qoorta intaad ka xirtid halkan ku xiratid waa kuu taagnaanaya laakiin maalinta aad xarigga ka furto ama dabarka aad ka sii daysid khalaas waa kaa fakaday qur'aankuna waa la mid وعن بن cمر waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنهma أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم qاala wuxuu yidhi إنma mثل صاaحب القرآن qofka qur'aanka saaxiibkiisu wuxuu la mid yahay kamaal اibili neefka geela oo kale almucalaqati ee iyadu dabarkii ku xiran idaa caahada calayha hadduu ku ogaada xarigeeda amsakahaa waa haysanaya haddii geela aad tiraahdiid xarigaasu iigu xirnaanaya waa haysanaysaa wain alaqaha laakiin haddii xarigii laga sii daayo haddii la furo haddii xarigga laga sii daayo dahabad waa tegaysaa neefkii xoolaha ahaa geela keliya maahe geeliyo lo iyo ari waa isku mide haddii la sii daayo khalaas waa dhaqaaqi neefkaa waa ku sii daaya marka sidaasoo kale weeyaanoo is-ilaaliya qur'aankii ilaaliya qur'aankii akhriya weeye macnaheeda muttafaqun calayh wallah subxana wa taala